الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها adakani nahyi nahyiga baabkiisii weeye layskaba nahiyayey can ilbisaaqi candhuuftii fi lmasjidi masjidka dhexdiisa candhuuftii laguba tufayay nahintii inay dembi tahay macsiyo tahay oo baltaa nahintii laysuba diidayey fi salaati salaada dhexdeeda oo macnaha ruuxu isagoo salaada ku jira inuu kol hadduu masjid joogo candhuuf uu tufo oo masjidkii bay ku dhacaysaa ilayn iyo wakayriha salaad kayrkeedba oo iyada haddii masjidka uu ku jiro ee masjidnimadan baa nahyigan keenaysa in candhuuf lagu tufo marka ama salaada ku jiro shaksigu ama yaanu ku jirinba ee taas nahintii weeye haddii bal markaa ay waxyaale ay dee ruuxii kuba yimaadaan uta u baada inuu candhuuf tufo bal wuxuu yeelayaana axaadiis ay nooguba iman doontaa dee la <clears throat> wuxuu uhi markaa muصنifku raximah الlahu taعaalى xadaثna yaحya بن yaحya التmimiy qaala qarأtu عalى maliki can naafici can cabdالlahi bni cmara ana rasuula الlahi slى الlahu عalayه waslم rasuulka ilaahay ra'aa wuxuu arkay busaaqan candhuuf buu arkay fii jidaari اqiblati qiblada jidaarkeedii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh ayaa wuxuu arkay halkan waa jidaarkan qiblada jidaarkaas xaggaa ah hore candhuuf lagu tufoo dee ku dhegan oo ama kuwa engegtay taas buu arkay rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh faxakaw rasuulka ilaahay cidba umuu dirin isagaa intuu quruuraxiyo qaaday sida xadiidkuba sugan ayuu xoqay uu ka daadiyey way engegnaydba uma aqbala cala annaasi xaggii dadku usoo jeestay oo faqaala wuxuu yidhi إذا كان أحدكم أحadkiin haduu yahay يuصلي mid tukanaya oo أxadkiin haduu saلاad tukanayo falaa ybsuq yaanu tufin qibala wejihi xagga wejigiisa yaanu candhuufu tufin xagga isaga ka horeysa qibladiisu ay tahay yaanu candhuufu tufin baa rasuulku yihi salawaat wasalaamu عaleyh fain allaha ilaahay qibala wejihi wejigiisa hortii buu ahaaday ilaahay buu hortaagan yahay ilaahay buu la munaajoonayaa uu laba faqayaa siday noo soo socota markaa dee taas haddaba yaanu candhuf xagga uba tufin fa ina allaha qibala wajhi idaa sallaa marka uu ruuxu tukanayo bal xadiidku ama axaadiisu way noo socotaa kolley axaadiisu maba yaro waa axaadiisu waxoogaa ayaan arki doonaa waanan bal horta duruqda xadiidkan hore ibnu cumar ayaan israacinaynaa <clears throat> wuxuu uhi markaa muصنifku xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna cabdالlahi بn نmayri و abu usamata xa وxadaثna بn نmayri qaala xadaثna abi جamيعا can cubaydالlahi xa bal walow xad imaka ay dhowr xadiidka matnigii nooma soo celinaye lakin asaanidii iyo duruqdii xadiidku lahaa buu halkan intii uu bal sheeku halkan doonay inuu kuba wariyo wax kanu inoogu soo naqliyo inoo soo naqlinayaaye laakiin bal xada dambe mooyaane ta hore iyada in kuwa dambe iyaga lama sinaanayaane waxa weeyaanuun cabdullaahi ibnu numayr iyo abu usama abubakr bn abi shayba xadiidka ka wada maqlay horta waa taas abubakrna waa sheekha muslim haddana ibnu numayr waa moxamed ibnu cabdillahi ibnu numayr oo abubakr markaa la siman ayaa muslim xadiidkii ka maqlo isagoo halkay in aabihii iyo abu usaama riwaayada hore ay wada socdeen aabihii oo keliya xadaana abi marka jamiicanna waxay u wada taalaa waa labada nin cabdالlahi ibnu numayr iyo abu usama maxamed ibnu usama labadoodu iyagoo wada dhanbay xadiidka ayay ka wariyeen can cubaydillaahi marka cubaydillaahi baan haysan doonaa waayo dad baa la sinaan doona hadhowna waa xadiidkii hore lagaba warinaya naafic can cabdillahi bni cumare cubaydالlahigana waa cubaydالlahi بn cmar بn xafs بn caasim بn cmar بn الخadaab kaa weeye xa وxadaثna qtaybaة ومحamed بn رمxin can الlayث بn sacd xa marka imika layث بn sacd iyo cubaydالlahi بn cmar way siman yihiin waa halkan waay وxadaثnي زhayر بن xرب qال xadaثna ismاعيل yعnي بن culayaةa عan أyuba x sanadka dambe waa saddex ayaaba in axadii ka horeeya kuwa hore laba laba minun baaba kaba horeeyey oo laba imika dabaqun baabay ahaayeen muslim sheekiisi iyo sheekha sheekhiisi laakiin halkan saddex bay noqdeen walow dee imika xadan markan uu dhigtay ayub iyo lays ibnu sacad iyo cubaydullaahi baa siman xadu iyagay kuba joogsanaysaa dabadood e eh. sheekoodii baan la sheegin intooda sheekh keliya wada leeyihin muslim baa haddana hadalkii dib ugu soo noqday oo wuxuu hi waxadaana bnu raaficin wa moxamed xadaثana bnu raaficin qaala xadaثana bnu abi fudaykin qaala akbarana الضaxaaku yaعni bna cثmaana xa xa kale haddana timi sanadkana ka dambuu laba simayo saddex weeye imaka isagu waa saddex dee imaka ibn raafic ibn abi fudayk iyo ضaxaak ibn cثmaan ibn abi fudaykna moxamed ibn ismaaciil ayaa la yidhaha baynu soo maro abi fudaygani waaba awowgiisa labaad iyo e ضaxaak ibn cثmaan الxizami وxadaثanii haarun ibn cabdالlahi mslim un baale imaka haarun ibn cabdالlahi baa ii waramay qaala xadaثana xajaaج bn mحamedi qaala qaala bn jurayji أخbaranii muسى bn cqbata kulhm can naaficin horta halkana la isugu wada yimi oo naafic bay inta isugu wada yimaadeen laakiin sanadkan dambana ay cibaaradiisa u yar fiirsado wuxuu yihi muslim haarun ibn cabdillaahi baa isagu ii waramay isagana waxa u sheeka xajaaj ibn moxamed kolle xajaaj ibnu maxamedna waa nin kitaabka kuwa soo noqnoqda waayo waa nin xaafid ah hiqa ah oo imaam ahaa oo xajaaj ibnu maxamed alacwar kolley mawaalidii unbuu kaga mid yahay almisisiyi misise meel la odhanayaa oo kolley meelihii qadaacad un magaalooyinkii dee kuba yaale ribaadkana loo tegi jiriyo in jihaad loo diyaariya waayo reer rum meelahay kaba soo duulayeen ee dee badda ahay ama halkaa dad badanna ay diyaar iska ahaan jireen un bal sidai ay u diyaar garoobaan wixii yimaado ama jihaad oo ribaad bay u tegi jireen bal halkaasuu degay oo markii dambe halkaasuu degay asalkiisu reer tirmid buu ahaa walow baqdaad ku dhintay isagoo xaajo u yimi mar dambuu siddeetan iyo gaadhay ayuu dhintay haddaba halkaas isagoo ribaad u tegey ayaa halkaasaa loogu xereyn jiray oo loogu tegi jiray oo xataa yaxya ibnu maciin iyo axmed ibnu xambali ama culimadii dee waqtigaas waa meelihii in badan ba halkaa loogu tegey magaalada markii dambe ribaadkaba iyo jihaadkaba uba joogay daba ninka xajaaj ibnu moxamed ayaa bal imanka cibaaradiisa eg waana cibaaro uu ibnu jurayj marka uu wax ka warna yidhaah qaala xajaaj baa wuxuu yidhi qaala ibnu jurayjin ina jurayj baa yidhi marka qolooyinkii hore hadday dee akhbarana iyo xadathana iyo umuuraha lahaayeen ama can ay lahaayeen isagu qaalo keliya isticmaalo ibnu juraj wuxuu yihi qaaladna itisaal kuma cadda de wuxuu ruuxu ruuxan ka maqlayna hebel baa yidhi waa odhan karaa waxaanu kaba maqlin bal ruuxaanu laba kulmina qaala fulan waa odhan karaayo iyado cibaaradana ah xadahanii ama akhbaraniya wuu ii warramay iyo tani isku mid maaha laakiin mid baa jirto ninkan xajaaj ibnu moxamed la idhaha ama nin imaamo weeye si aan sheegayo caalime isagu khaasatan ibnu juraj oo uu aad iyo aad axaadiis badan kaba wariyey bal kutubtii ibnu juraj lahaa waa ku dul aqriyey oo kutubtiisa waa kaba naqliyay tafsiirkiisaa la yidhaha yeedhin buu kaga maqlay wax kale ma isticmaalo xadaثna marna ma yidhaahee qaala ibnu juraj markaa wixii uu maqlay sheekadiisii ama sheekiisii uu ku dul aqriyey ayuu cibaaradan u isticmaalaa waayo qaaladu itiصaal ma keento inta badan bukhaari baa kitaabkiisa kol sheekhyadiisa qaarkood buu qaala fulan waana nin sheekhyadiisii la ogaa ayuu taa kaba soo naqliyaa barhkood tacliiq bay kuba tira tiriyaan waxay kaba dhigaanun fiicantii inay tao kol hadduu laba kulmay ninkan dee bukhaarina mudalis ma ahayne itisaal baa lagu xambaaraayo taasay daabid ugaba yeelaan laakiin dadka kale agtooda qaala daabid ma laha kuwa qaarkood san xajaaj ibn moxamed wuxuu maqlay unbu u isticmaalaa markaa itisaal bay keentay ku caddahay kuwa qaarkoodna wixii aanay maqlin bay uba isticmaalaan oo sidaasaas iyo de alfiyadiisa kuba yidhaah markuu taa bukhaari kaba soo aroro fafi صaxi xkum lahu itiصaala wama caza lishaykihi biqaala fafi laصaxi xkum lahu itiصaala bu bukhaari yidhah wuxuu sheekiisa qaalo ugu tiiriyo qowlka sixada badan tacliiqa kaba dhigin soo ibnu salax yidhaahe itiصaalu xukm markaasuu yidhah wama laha ladaa siwaahu daabidu fataratan waslun wa ukra saaqidu lakiin marka la eego bukhaari ciddii aan ahayn agteesa daabit qaala kuma laha kol wasri ubaama itisaal unbay keentaa sida xajaaj ibnu maxamed bay keentaa baan leno misaalkay soo qaataan qaalo isaga qaaladiisa waa wuxuu maqlay wuxuu sheekiisa ibnu jurajka maqlay dee kolna inqidaacunba weeyaan oo wixii aanay maqlimay barhkoodna ubay isticmaalaan bal marka haddaba cibaaradan ah xajaaj qaala wuxuu yihi xajaaj qaala ibnu jurayjin waa sheekiisii uu in badan wax kaba wariyay waana usluubkiisii wax ku warin jiray xajaaj ibnu moxamed iبن jurayج baa muxuu yihi aخbaranii muسى بن cqبة kulhm can naaficin haddaba intii oo dhan eeg waa muuse bnu cuqbahan inoogu dambeey inoo dambeeya iyo daxaaq ibnu cusmaanka sanadkii ka horreeye kuba sugan iyo ayubu sakhtiyaani oo kii ka horreeye ku sugan layth ibnu sacad oo kii ka horreeye ku sugan iyo waxa weeyaan cubaydullaahi ibnu cumar iyada cabdullahi ibnu cumar iyo abusama waan ka saarnay waayo waxa weeyaan waxay ka warinayaan xadiidka cubaydullaahi ibnu cumare ee cubaydullahi ibnu cumar intoodaasa xadiidka waxay ka wada wariyeen naafic ee markii horena imaam malik naafic buu kaba warinayo waa halkan waa xadiidkii naafic can ibni cumara can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam anahu isagu ra'aa wuxuu arkay nukhaamatan xaako fii qiblati اlmasjidi masjidka qibladiisa ayuu xaako lagu tufay oo ku engegtay kuba arkay taas bul saasay dhammaan ku wada wariyeen ila daxaaka daxaak mooyaane faina fii xadiiثihi xadiiثkiisa waxaa kuba sugnaa nukhamatan fi qibla fii qiblati اlmasjidi muu odhan waa intan fi lqiblati un baaba ahayd isaga laftigiisu bimacnaa xadiiثi malikin waana xadiidkii malikin kaba soo baxnay ayuu baabu macnihiisa leeyahay oo ah rasuulka ilaahay inuu naahiyayo dadka u diiday kol haddii uu ruuxu tukanayo xaggiisa hore iyo hortiisa inuu candhuufu tufo waxaana inoo soo socota midigtiisana inaanu kuba tufahayn <coughs> bal bidixdiisa marka ay noqoto haddaanay masjid ahayn iyada masjidka si guudba looguma tufayo si axaadiis ay nooguba imane bidixdiisa isagoo salaad ku jiroonu meel aan masjid ahayn joogo ee cidna aanu dhibahayn se cid dhinaciisa bidix ku sugan ay kuba dhacayso waa ku tufi karaa lugtiisa bidix hoosteedna waa ku tufi karaa si axaadiis ay nooguba iman e haddii uu masjid joogayo meel kalena dariiqa kale furan waa maradiisa ama kelinigiisiya wixii u hayso bal inuu ku tufo candhuuftii ama uu iskagaba siimiyo isagoo salaadii ku jira waa umuurahana axaadiisana riwaayaat kalena ay nooguba iman xadaثna yaحyى بن yaحyى و abu bكر بن abي شhaybة وcمr الناqd جamيعا عن سفyاn qala yaحyى أخbarana سفyاn بن عuyaynةa عن الزهري عن حmayd بن cabdالرحمن وحmayd بن cabdالرحمن بن cawf weeye ma aha حmayd بن cabdالرحمن الxmyari ma aha isna waa nin taabici horaynu usoo maray kitaab الiman bilowgiisii kuba soo maray labadooda iyo bal axaadiث ay leeyihin kala saarkeeda عن أbي سعيid الخdري أن النبي صلى الله عليه وسلم rأى wuxuu arkay نkخاmة xaaka ayuu arkay في qبلة المسيح masaajidka qibladiisu ku arkay faxakaa wuu xoqay rasuulkii ilaahay bixasaatin way engegtay oo qururux buu kagaba daadiyey uma nahaa waa nahiyey an yabzuqa inuu tufo rajulu ninku can yamiini xaggiisa midig waayo صaxiixa bukhaari baa waxaa ku sugan xaggiisa midig malag inuu ku sugan yahay aw amaamahu ama hortiisa bal taasna waaba dee jihaadii qibladiiba iyo hortiisa marka uu salaad ku jiro oo low xadiidkan imaka salaad ku qeydnayn lakiin de axaadiistii kale qeydkaa lahayd ayuun baan kuba qaydanaynaay waa salaada dhexdeedii dee hortiisa waa qibladii walaakin yabzu yabsuqu waa tufaya can yasaarihi xaggiisa bidix aw taxta qadamihi ama salugtiisa taasa waata bidixun hoosteeda ayuu kuba tufi alyusra taxta qadamihi alyusra bal iyadoo axaadiis inoo socon doonto horta xagga luqada markaan eegno markii hore falaa yabsuq baan soo aragnay xadiidkii ibnu cumarna taasaa ku sugnayd saad imakana xadiidkan ibnu masme abu saciid naha an yabzuqa iyo yabzuqu ba inoo taalo halkii saadka oo za noqotay baa taala labada luqaba waa laba luqood oo markaa jirto oo iyado aada u mashhuura inuu saadka iyo sinka zadu usaaq iyo bazaaq laakiin waxaa kaloo jirto luqa yar ay soo naqliyeen barhkoodna ay qalad ku tiriyaan ama laxna ay kuba tiriyaan laakiin kuwana luqa ay usoo naqliyaan iyadoo siinna ay noqoto halkaas oo busaaq la yidhaaho taasna way soo naqliyaan <coughs> bal taasi waa iyada xagga marka la eego kelimadan ismigeed iyo ficilkeeduba labada xaraf soodka iyo za-da waa ku yimaadaa waana laba luqo mashhuura taa siinta un baaban ah taa dee luqo yar amase barhkoodna aanay luqa ahaan suginba xagga marka la eego nukhaamadu kollay nukhaacana waaba alfaado way inoo dambeeyaano nukhaama iyo nukhaaca waxaa kada waxaan idhaah ama xagga madaxa kaba timaado ama laabha kaba soo go'do taas baa la yidhi xagga ficilkana xadiidkaaba inooguba iman eh tanakhama iyo tanakhaca waayo nukhaaca iyo nukhaama labadaba markaas waa taasun ama min aلra's ama min aلsadr e ama busaaqdii waa candhuuftii iyado nukhamadii ama mukhaadka inoo dambeeyana dee siinkii weeye oo waxaa dee adigu sanka kaba imanaya intan weeye alfaadaha xadiidka inoogu soo noqnoqon luqa ahaan weeye bal axaadiisana way inoo socotaan xadaثnي abu الطاhiri وxrmlة qاala xadaثna بن وهb عan yuنusa x qala وxadaثnي mسلم bale وxadaثnي زهير بن xرب qala xadaثna yعqوب بن إbrahيma qaala xadaثana abi yacquub بn ibraahim wuxuu ka maqlay abihi ibraahim ibn sacd oo in badan labadoodaba aan soo aragnay daba kilaahuma waa ibraahim ibnu sacd iyo yunus ibnu yaziid labadooduba yay ka wariyeen can ibni shihaabin zuhri bay kaba warinayaan zuhrina can xumayd ibn cabdiraxmaan oo markii hore inooguma sugnaayo waa xumayd ibnu cabdiraxmaan ibnu caf baan idhi marka yacquub ibnu ibraahimna dee waa qoyskoodii marka waayo ibraahimka ibraahim ibnu sacd sacadkaas ba sacd ibnu ibrahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf o ibrahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf iyo xumayd baa walaal ahaayeen maxaa uu yihi ana aba hurayrata aba saciidin markii hore abu saciid un baa xadiidkii hore u kaba wariyay riwaayada dambe maxaa inoogu sugan xadiidka inuu ka wada maqlay aba hurayre iyo aba saciid labadoodaba akhbaraahu waxay labadooda u warameen ana rasuula اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay ra-a inuu arkay nukhamatan xaako bimili xadiidi ibni cuyeyna waa xadiidkii ibnu cuyeyne zuhri kaba wariyey makaan kaba soo baxnay mid laba mid ah taasun baabay ahayd oo de waa laftigiisii imakaan kaba soo baxnay bal xadiidkii caaisha leedahayna horta intaan xadiidka gaadhinba abu hureyre dambe iyo wixii kasii dambeeya xadiidkan caaishaan raacinaya si yar u yar joogsano waxadana qutaybata بن سacيid عan malik بn أنasi فيma quri'a عalayhi malik بn anas horaan isu soo sheegnay habeenka xalayna waan haynay arrintiisu waxay u badnayd in lagu dul aqriyo waaba tan oo imakain waxa weeyaan xadiidku baabku inoogu bilaabmay yaحya wuxuu laha qarأtu عalى maliki imakana oo ka isagaa ku dul aqriyay yaxya ninkan xadiidkayga warinayey ee inoo soo wariye muslim uu ka maqlay ayaaba ahaa kii ku dul aqriyayey ee aqriyayey kana waa maxay qutaybat bnu saciid majliskuu joogay waa lagu dul aqriyey waa dhegaysanayey de waana dee markaa waj awjuhtii taxamul ka mid ah, weliba malik oo kale iyo sida bukhaari oo kale alqiraa'a cala sheekh iyo asamaac min asheekh iyagu way simaanba waa isku mid wax u dhexeeya ma jiraan ba ma kala horeeyaan walow dee culimo badan oo kale ay dhahaan samaaca martabada koobaada qira'a cala sheekhna martabada labaad bay noqon haddaba فيma quri'a عalayhi عan hishaam بn curwata عan abihi عan caiشhaةa an النabiya slى الlahu عalayه wasalam ra'a wuxuu arkay busaaqan busaaq buu arkay fii jidaari اqiblati qiblada jidaarkeeda candhuf buu ku arkay jidaarkii qiblada aw mukhaadan amase siin buu ku arkay aw nukhaamatan ama se xaaka ayuu ku arkay waa shaki min araawiya lakin waa wax lagu tufay un meesha waxyaalaha insaanka dee bal matalan kala yimaado un ah faxakahu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh isagoo masjidkii nadiifinaya dahiraya ee masaajidina in la dahiro la nadiifiyo bal dee waa layna farayba oo fi buyuti adina allahu an turfaca turfac alaa macnaa binaheedii nadiifinteedii iyo tadhiirkeedii intuba waa rafcigii bal xadiidkii kale rasuulka ilaahi salawaat wasalaamu caleyh inuu amray masaajidda in la dhiso wa tudayaba watunadaf in la udgooneeyo la nadiifiyo baltaa tanna waa isagoo dee imaamkii muslimiinta rasuulka ilaahay haddana waa ka warhayntii uu masjidka kaba warhayay ee waxyaalaha caynkaasiyana isagoo xataa gacantiisa uu kuba suurinayay haddaba rasuulka ilaahay baa deeta muxuu sameeyey faxakahu wixii uu xoqay axaadiisu insha allah way noo socon weliba alfaado intan kasii badan baa inoo dambaysa haddii a la yidhaaho ee balse inoogu sugan horta oo arrinkan dee waa nahyintan ruuxii musalliga ahaa ee salaad tukanayay loo diidaye lagaba nahyayo inuu candhuuf tufo ama xaaka uu ku tufo xaggiisa ka xagga kaba horeysa taa uu kuba tufo xadiidkana lafti baan haynaa fa ina allaha qibaala wajih kolley fainamaa yunaaji rabbahuna lafdi waa inoo dambeeya lafdigaas baa riwaayada bukhaari oo kale fainamaa yunaaji rabbahu aw ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla almuhimkuna waxa weeyaan dee waa jihadan ruuxu ilaahay buu horta hortaagan yahay waa kan la munaajoonaya waa kan bal maala isagii waa run oo ilaahay buu waxa weeyaan baryayaa ilaahay buu ammaanayaa qur'aankii buu aqriyayaa waa la khidaabayaa iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin waa munaajaad dhaba addoonkii xaggiisa kaba imanaysa xagga ilaahayna munaajaad waaba jiraayo waataynu kitaabka kusoo maray markaa uu ruuxu faatixadii aqriyayo markuu alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin yidhaha ilaahayna odhanayo xamidanii cabdi haddana odhanayo dee majadanii afna calaya cabdi majadan iyo cabdi waa iyadna munaajaadba oo taasoo haddaba maqaamka uu rabbigii horjooga uu hortaagan yahay welibana xadiis baa inoo soo socda rasuulka ilaahay taa uga nadeerigay axadkiin dee bal miyuu jecel yahay isagoo ruux hortaagan in dee ruux isaga ka horeeya inuu candhuuf xaggiisa usoo tufo ninama jeclaysanayo wey ilaah baa la horjooga ee dee bal matalan taas kol haddii salaad lagu jiro xataa dee khaarij almasjid ba haba ahaatee in taas bal laysuba diido xagga laftigana kolley dee faidna laaqiba wala jey marka halkan culimada qaarkood dee aayaadka axaadiistii sifaatka ay kaba dhigeen oo kale dee barhkoodna sa dee ama jahmiya muctazile iyo waxaabay dee qowlkoodii a ayay halkan u daliishadeen ba ay lahayd na laha fi kuli makan oo kale bal waxaan leenahay dee nusuustii muxkamada ahayd aayaadkii qur'aanka ee sariixayd ee muxkamad ahayd iyo axaadiistiiba waxay ku timi istiwaa ullahi subxaana watacaala calaa carshi waana nusuuxs muxkamaa waadixo ah bal taas oo kale oo dee taasna ay tahay iyadoo dee ay tahay calى اlwجه اladي yaliiqu biالlahi subxaanaه wataعaalى kayfiyadeed inagu aynaan ogaan karayn aynaan doondoonahayna laakiin dee rumayn iyo taa ictiqaad laba ictiqaadiyo arrinkana wax taa ka duwan ma keenayo oo barhkood ay yidhaaheen dee taa kale ayaabu kaba hor imanaya ama jaanibkan kale loo daliishado ee saa ibnu cabdilbar iyo a'imadii salafka bacdigood ay yidhaaheen qaradku waa tacdiim horta ilaah baa la hortaagan yahay lala munaajoonayaa jihadan u weyneeyeyna dee waaba taas oo kale oo dee tacdiimkeed jihadaas ayaa kuma sugan oo bal waxaan leenahay nusuustii dee jaanibkaa sariixa ahayd wax tan adigu bal imaka halkan laguma carido maahe waana arrinkan ah dee jihadan weyneynteed ilaahay in la hortaagan yahay addoonkii inuu dhowyo taasna ay keenayso markuu umuuraha ruuxu soo xaadirsado ay dee khushuucdii iyo tadaburkii iyo inuu bal adabtii ilaaliyo uu tukado kaannahu yaraa haddii dee haddaanu taa arkahayna dee waxa weeyaan iyaday kaba qaalib noqotay rabbi subxaana watacaala inuu arkayo wax kastana ugaba dhow yahay taasna ay keenayso khushuuc iyo khuduuc iyo inuu rabbi subxaana watacaala dareemo soo dhigto halkan dhowdiisaas iyo iطilaaciisa de kollayna waata ta soo maray ruuxu markaa uu sujuusan rabbigii ugu dhow yahay marka uu salaad ku jiro waa xawaalihii uu de ruuxu addoonk rabbigii uguba dhowaa <clears throat> bal markaa xagga marka la eego nahyintan loo diiday ruuxu inuu candhuuf xaggiisa hore ku tufo xagga midigna waxaan leeyahay saxiixa bukhaari baa kuba sugnaydo waa malag baa xaggaa kuba sugan haddii uu tukanayaba hadduu masjid joogo iyo haddii aanu joogin waa shay caamah oo maha arrinka ni masjidkun kuma koobna masjidka kuma koobnee salaad kol hadday tahay laakiin marka aan iyada waxa weeyaan aan salaad iyada la tukanahayn masjidba haddii lagu jiro iyada masjidkana waxa weeyaan inaan candhuufba lagu tufin jihana dee bal matalan xukum caamay noqonaysaayo dee sidee la yeelayo inay kafaaro leedahay waa shay inooba dambeeya bal taas weeye in xagga marka la eego axaadiista kuba timi ama xadiidkana xaggiisa bidixa utufo ama lugtiisa bidix hoosteeda haddii uu tukanayo masjidna aanu kula sugnayn xaggaa bidixna cidi aanay kaba joogin jihadii dee horena waa loo diiday midigtiina malag baa ku sugan saxiixa bukhaari inoogula sugantay lama imanaye laakiin isagoo salaadii ku jira hadduu u baahdo waa u tufi karaa waa taa kole de aanu masjid joogin laakiin haddii uu masjid kuba jiro iyada waxa weeye dee waxaa dariiqa u furani waa inuu maradiisa ama wax kaloo haysto uu kuba tufo masjidkiiba waxay noo soo socota albusaaqu fi lmasjidi khadia masjidka canuufta lagu tufaa ama ruuxu markaa salaada ku jira ama yaanu ku jirina waa dembi dembiba weeyo marka iyada masjidkii in laga nadiifiyo laga dahiro taasba weeye bal kafaaradeedna way noo dambaysaaye laakiin xaggan ah bidixdiisa ha u tufo marka uu salaada ku jiro ama taxta qadamihi اlyusra waa marka aanu masjid ku sugnayn salaadna uu tukanayo haddii uu masjid kuma sugan yahay dee kolley masjidkiiba ay tahay in laga ilaaliyo oo laga dhowro umuuraha caynkaas oo kaleba lagaba dhowro waxaana kolley qaadiciyaad iyo sharaxiisa uu kuba yidhaha shaarixa halkan aan hayaana waa soo qaadayaaye nahinta laysu diiday xagga midig in lagu tufaa ndhuufti oo markay ruuxa u suurto meel aan midigta ahayn sa bidixdii oo kale ama taxta qadamih lyusra inuu kuba tufo hadduu dee meel kale u suurto weydo marka caynkaasa macduur buu noqonayaa oo kale lakiin de xaafid ibn xajarba fatxulbaari ku yidhaah tacadurkii ma muuqanayo oo maradiiba bedilkia maro ama wax kale kol haddii la helayo midigtii baan ku qasbanahay ama meel kalaan la meeshii maba imanayso oo dee waxa weeyaanun waa maradiisii haba isticmaal ama wixii kale u isticmaalaye bal muhimku waxa weeyaan salaadii markii lagu jiro iyada jihadii midig iyo xaggii hore waa la isu diidayaa masjidka dhexdiisana si kastaba khadiya ay noqonaysaa haddii bal masalan xagga bidix oo kale khaarij almasjid ye waa u tufi karaa ama taxta qadam alyusra axaadiisna weli way noo socotaa arrinta kale inooguma suganna waa dee bal masjidka wixii aqdaari iyo waxyaalahaas xataa daahirba haba ahaadeen waxa weeyaan in lagaba suuliyo taas dalabkeedii iyo adkeyntii la iskuba adkeynayey rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh waa kan ficlan gacantiisa kula baashireeba taa وxdثna xdثna <clears throat> abubكر بن أbي شhaybة وزهير بن حرب جميعا عن بن عlyة qال زهير زهير wuxuu yihi xdثna بن عlyة عن القاسم بن مهران عن أbي رافع عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في qبلة المسجد bal سندka xadيiثka koley ninka qاsim بن مهrان mooye inta kale o dhan waan soo wada aragnay dhamaan abu raafic iyo abu hurayra iyo de bal mala ama de abu raafic iyo inta kaba dambaysa qasim numeran caaw waa cusub yahay oo waxaan u leeyahay waa cusub yahay waa nin axaadiidiisu ay aad iyo aad u yartoo muslim saxiixiisa xadiidkan unbu ku leeyahy wax kale kuma laha waa nan marka la eego asbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa ah walow weliba dabaqadaa ka weyn yahay xagga da ahaanoo taabiciintii yaryarayd waa soo gaadho waa la mucaasarooday raggaasu la da aha taabiciintii laakiin cid saxaaba arkay baan jirin waana hushaym ibnu bashir ninkii caalimka abtigiiba weeye kollayna ma aha dee sidaa ninkaa u abtigaya iyo raggan kale ay maka halkan la siman nin dabaqadooda le ma ninkaa xadiiskaa keliya leh xifdigiisu xifdigaas aada u sarreeya ma aha bal waxaan leenahay muslimna xadiidkan unbuu ku leeyahay qasim ibnu mihran ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam ra-a wuxuu arkay mukhamatan xaako fii qiblati اlmasjidi masjidka qibladiisu xaako ku arkay faaqbala calى الnaasi dadkii buu xaggoodii usoo jeestay faqaala wuxuu yihi maa balu axadikum axadkiin xaaladihii maxay tahay maxaa sha'niyi iyo xaaladihii tahay yaquumu kacayu istaagayo mustaqbila rabbi rabbigii xaalu yahay mid hortaagan oo rabbigii qaabilaya oo fa yatanakacu markaa deeta uu xaa ka tufan waa taa lahayn tanakaca iyo tanakama nukaaca iyo nukama waa taase ficilku dee waa intiiba kan imika halkan ficilkii inoo yimi fayatanafacu intuu dee uu isk istaago rabbigii hortii uu joogsado uu tufanayo oo xaggiisii hore uu xaakaba u tufayo ayuxibu miyuu jecel yahay axadukum xadkiin an yustaqbala in laga hor yimaado ama la qaabilo oo lasoo wajaho oo fayutanahaca markaa lagu xaakaysto ama xaaka lagu tufado fii weji inta ruux kale hortiisa isjoogaa inuu bal xaggiisa inuu dee xaaka usoo tufo axadkiintaa miyuu jecel yahay raalli miyuu ka yahay may weeyaane haddaba ilaa markaa aad dee salaada tukanaysaan rabbigiin baa hortaagantihiin taagan ilaahay baa qaabilaysaan isagaa la munaajoonaysaan markaa xaggiina hore iska ilaaliya inuu u tuftaan candhuufa maxaako fa idaa tanakhaca axadukum axadkiin hadduu dee doono weeye inuu xaaka iskaba tufo isagoo salaadii ku jira falyatanakhac can yasaari waa xaggiisa bidix xaakadii ha u tufo taxta qadamihi lugtiisa hoosteeda kolley sidanba riwaayadii hore aynu abu saciid alkhudri xadiidkiisii waxaan soo aragnay dee abu hurayre lafdigaynoomuu soo naqlina kolley la lafdigu aw taxta qadamihi lyusra aw baa halkaa taalay walaakin yabsuqu can yasaari aw taxta qadama markaa xaggiisa bidx markaa ama ha noqoto taxta alqadam ama yaani noqonin jihadaba haba noqotee xagga bidaxa isaga tufo haddii aan amase dee waa lugtiisa bidx hoosteeda halkanse waaba dee xaggiisa bidx oo ah qadamkiisa hoostiisaa kuba tufo tad riwaaye bukhaari oo anasna sani way dhacday laakiin riwaayadaa horea ka shaamilsan ama macnaheedu ka caamsan yahayoo taa hore taxta alqadam iyo kayrkeedba jihadaa bidix oo dhan bay shamlinaysay tani laakiin arrinkii waxay ku koobtay taxta alqadam ee bal markaa taasaa inooga macno ballaadhan taa horeynu aragnay ayaan aynu sooba aragno kitaabka way noogaba sugantay bukhaarina labada sigoodba way kuma sugan yihin can yasaari taxta qadamin fain lam yajid haddaanu helin oo ujeedadu dhinacii dad baaba kaba fadhiya ama masjid baaba kuba sugan yahay falyaqul ha falo haakada san qowlka halkani ha yidhaahdo macnaa ha sameeyo weeye saas sanna uu ishaarayayna waaba ninkii baa inoo ishaaraya raawigii xadiidka qaasim oo wasafa uu tilmaamay alqaasimu qaasim baa falyaqul haakadaadii baa inoo sifeeyey oo fatafala wuxuu ku tufay fii sawbihi maradiisii ayuu candhuf tufay uma masax de waana si uu abu hurayra isagu siaa inoo soo naqliyey isagay inoo dambaysaaba riwaayadii isagiina aburaafic buu kaa maqlay wasfigii waa si rasuulka ilaahay yihi salawaat ullahi wasalaamu aleyh markan uu lahaa falyaqul haakada hadalun may ahayn ee wuxuu dha ama ha sameeyasanoo sidanoo rasuulka ilahi baa maradiisii intuu qaaday canufkuba tufay isku celiyey si asaarteedna ay u tirtiranto sidaa ha sameeyo taas buu yihi haddii aanay dee suurtagal ahayn inuu xaggiisii bidixba u tufo fatafala fii sawbihi tafalana basaqa ayuunbay la mid tahay iyo basaqa kollayna wuu isku mid un baabu kaba dhigayaayo albusaaq iyo atafl eh, laakiin culimada qaarkood waxay leeyihin tafliga ka khafiifsan oo ujeedadu busaaq ooba canuftii la tufayey tanna dee intaa wax ka khafiifsan canuftaba ha kaba yaraato ayaaba tafliga loo isticmaala isagana nafsiga oo sa ah oo tan qira'adaba loo isticmaala waa tufidan nafti una kolkol aan wax riqiba laba socon ayaa taasna la yidhaha iyadna kaba sii khafiifsanoo bal masalan xataa dee ruuxa haddii ruqyadii oo kale marka wax lagu aqriyayo tafligii waa tan laba ay axaadiisa inooguba timiyo marka waa riiq yaroo aad u khafiifa ama se nafta bilaa riiqa ayuunbuu noqonayaayo marka busaaqi iyo ama tafligu way kala khafiifsan yihiin saa dee culimadaa kale iyo waa idhaahana inay makasu mid buu kaba dhigay raximah llahu tacaala fatafala fi thawbi uma masaxa bacdahu calى bacdi uu isku celiyo isagii buu isku masaxay وxadaثna shaybان بن فaruq qal xadaثna cabdالwariث xa qala وxadaثna yaحya بن yaحya qal aخbarana hushaym wa hushaym بن bashir oo ninkan lahayn qasim بن mihran ba abti u ah xa qala وxadaثna mحamed بن المثنى qala xadaثna mحamed بن jaعفari qala xadaثna شhucbat kulhm dhammaantood waa shucbe iyo hushaym بن bashir iyo cabdالwariث markaas iبn سacيid intooduba waxay kaba wariyeen can الqasim بn mهran can abi raafici can abi hurayrata can الnabiyi slى الlahu عalيه wasalam naxو xadiiث ibni culayata xadiidka ibni culayen imika kaba soo baxnay mid laba mid ah wazaada fi xadiiثi shaymin markaa qaasim xadiidka riwaayada shaym wuxuu siyaadiyey qaala abu hurayrata abu hurayra wuxuu yihi markii uu falyaqul haakada sheegayey kaanii waaba anigoo anduru eegayo imika arkaya ilىa rasuuli الlaahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay oo yaruddu celinaya sawbahu maradiisii bacdahu barhkii sawbka calىa bacdin oo wuxuu abu hurayra leeyay siduu arrintii u xusuusan yahay ayaabad moodaa buu leeyahy imika waa xifdigiisii fiicnaa uu tasawurayay imika inaan arkayo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh oo markii uu dee fain lam yajid falyaqul hakadaada maradiisii ficlan dadka ugu bayaaminayay si ay yeelayaan maradiisii isku celinaya intuu candhuuftii ku tufay baad moodaa inaan arkayo macnaa taas waana dariiq sahlan oo ruuxu masjidkii iyo dhammaan ama dee markaa uu isticmaali karo xaalo kastaba xadaثna mحamed بن المثنى وبن bشhاr qال بن المثنى xadaثna mحamed بن جaعفر qال xadaثna شhuعبة qال samictu qتاadةa ayaan maqlay يxadiث عan أنس بن مالك qال أنه qاal qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم إذا kana أحadكم أxadkiina hadduu yahay في الصلاaةi saلاad dhexdeed uu ku sugan yahay fainahu yunaaji rabbahu rabbigii ayuu la faqayaa la hadlaya waa kan la khidaabayaba la munaajoonaya falaa yabzuqana yaanu ku tufin beyna yadayhi xaggiisa hore candhuf yaanu u tufin walaa can yamiinihi xaggiisa midigna yaanu u tufin walakin can shimaali haddaanu masjid joogin xaggiisa bidaxa u tufo taxta qadamihi lugtiisa hoosteed si aanay dee dad kalena ugu dhicin aanu cidna uguba dhibin bal marka taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh intaynan axaadiida dambe gaadhin kollay arrin kaloo iyadana axaadiisa inoogu sugan rasuulka ilaahay candhuuftiibuu ku tufay maradiisii nukaadkii iyo nukaacadii ama nukaamadiina waaba taasoo waa xukumkan oo kaleo m ama lafdigaaba laha falyatanaha can yasaari waa xaako ama laabta kasoo go-aysa ama xaggan madaxaba kaba iman markaasaa rasuulka ilaah yihi maradiisa sidaa ha ugu tufo taasna waxay bal matalan daliil u tahay ficilka caynkaasa salaada dhexdeedisa oo ku jira ruuxii hadduu u baahdo in iskaba siimiyo ama waxaa ka dee iskaba maalan kuba tufo dee ama masarkii haystay wixii laba midka ama maradiisii waa ficilkaasu laba imanaya salaada dhexdeedii waxay yeelayaan ma jirto taasi iyada waa mid arrin kale oo muhimaa ma jirto laakiin khilaafna bayn almuslimiin aanu jirin waxyaalahani walow ay mustaqdaraad yihiin oo waxaa la iska nadiifinaya ay yihiin laakiin sidooda waa candhuuftii iyo siinkii iyo xaakadii waa daahir huwa kan rasuulki ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh maradiisii ku tufay ama yidhi maradiisi maradiina xaakadii iskaga bari matalan ku tufa oo taas dee bal matalan markaa uma baahataan markaa wuxood waa shay mustaqdar waa sax oo de waxyaalaha dee istiqdaarkeeda lakiin xaggii kale waa shay daahira oo bal mثalا markaa taasi ظaahiraadkay kaba mid yihiin axaadiثa wa inoogu sm khilaaf bayn ahlcilm ma jiro qowl dee adigu aan sugnayn ba ibrahim ibn khacisi waxa nubkaadka me nukhaacad oo kale uu nijaasteeda kaba soo qaday ama bisaaqa lakin kolley bal waxa weeyaan waxaan leenahay un waa shayga daahirka arrin kalena way jirtaa dee ruuxu marka waa candhuf iska tufi ama xaako oo kale ama siinkii waxaa dhici karta dee sawd baaba meeshii soo bixi kara bal xuruf baa muuqan karta umuuraha caynkaasina salaada dhexdeeda dee waxa weeyaan inaanay waxyeelayn walow halkan barhkood haddaa laba xaraf ka muuqan iyo waxyaala ay yidhaahaan e waxa weeyaan adugu bal umuuraha kalaam loo qastayay maha kalaamna ma ahe ee umuurahaasna inaanay salaadii waxyeelayn axaadiisa way inooguba sugan tahay وxadثna yaحyى بن yaحyى وqتayبة بن سعيid qala yaحyى أخbarana وqala qتaybaة xadثna abu cawaanata manaa ujeedadu labadan sheekh ee mslim leeyahay yaحya بن yaحya الtamimi iyo qتaybaة بن سعيid البqlani ayaa midna abu cawaan bay ka wada warinayaan midna أخbarana abu cawaanata buu yihi midna xadثna abu cawaanata yihi mslimna waa arrin dee uu aad ugu ihtimaamo umuuraha ama dee kol kol aan wax farqigo sidaasoo udhexeeyaa jirin bacda ahlicilmi agtood na isagu haddana kama tege waa kan inagu baraarujinaya walow dee barhkood ay tan oo kale samaac iyo qira'a u kala qaadaan akhbarana iyo xadathana waxaa loo kala isticmaalaya sida muslimba uu qabay haddaba abu cawaana abu cawaana waxaan filayaa in badan baan soo aragnay dee kunyadiisa buu aada ugu shuhroobay ninkan wadaax ibnu cabdillahi lyashkuri baa la idhaa waa nin caalim ahaa weliba marka la eego kitaabkiisa iyo xifdigiisa kitaabkiisaa sii dambi badnaay oo raggii kutubtooda un u dambiyey ee hagaag u xarakeyn jiray buu ahaana asalkiisii hore jurjaan la odranayey dad laga soo qafaasho kaba mid ahaa nisbadana alyashkuriyo reer carbeeda reerka kamuu dhalan ee ninkii sayidkiisaa yaziid ibnu cadaa la odhanayey ayaa reerkaasa ninkaasana xoreeyey oo bal markaa taase waa ninka caalimka waxaanay culimmadu soo naqliyaan oo kale waktigaa dee uu roonaadayna abu cawaana yaziid ibnu cabdillaahi mawlihiisi inuu doorasiiyey inuu axaadiia dee dalabkeeda uu bilaabo iska dalbe axaadiia axaadiia qore bayna kitaabati alxadiid iyo inuu xoreeyo wuxuu doortay inuu xadiisyadaha iyo taas uu kuba shuqloomuu qoro dee maqaam aad iyo aada u sarreeya ayuu kaba gaadhay oo dee taas oo in badan looguma baahday markii dambena tijaaradiisu gacanta ugu hayn jiray oo isagaaba maamuli jiray waxaa kaloo kutubta taariikhda inooguma sugan oo kolley horean useegay inaan balqiso yaro dee ay jirto wakti kala soo naqlin eh waa wadax ibnu cabdillahi lyashkuri si uu ku xoroobay oo kale yaziid ibnu cabdcada waana nin dee odayo basre odayaasheedii kaba mid ahaa ayuu ahaa isagana mawrihiisa ahaa ayaa waxa la yidhi abucawaanahan baa nin u yimi oo waa nin miskiina ama nin wax weydiisanayo o ku yidhi war waxisii waan ku anfici doonaaye waxbaan kuu tariye adigu laba dirham buu ka doonaya uu siiyey ninkan baa wuxuu sameeyey bal alfada ama riwaayadka qaarkood saa timi odayaashii ama ro-asa albasra waa magaaladii basra oo magaalo weyn ahayd dadkii dee cuqaasheeda ahaa iyo madaxdeeda ahaa odayaashii ayuu habeenkii wada maray deetuu yidhi bakiruu calىa yaziid ibn cadaa-in alyashkuriyi fahni-u fainahu actaaqa aba cawaana war ku kalaha oo yaziid ibn cadaa u taga ku kalaha oo soo tahniyadeeye ninkii caalimka ah ee aba cawaana ayuu xoreeyey markana waa ninkaas aqoonta tijaaradiisa gacanta ku hayay tanna wixiina may dhicin dadkii unbaa dee arrinkii ayaa subaxdiibaa kolba kooxunbaa u timaada kolba fawjunbaa u yimaada iyagoo arrinkaa ficilkaa fiican u la yimi kuwa taaniyadeynaya de markii hore markuu ka joog joogsaday oo yihi dadka intaa legmiyaa la celin karaay adigu sidiibu deeto ku xoreeyay deke dee way dhacday oo dhibreaadka qaarkood si wax markaa laga yimi carafa habeenkii laga soo laamaya ahayd oo dee kolba koox dariiq baa u joogsado baa kolba fawjunbaa u yimaada iyagoo leh dee wax fiican baad yeeshay waa tan ninkuna ninkaa caalimku ahaa deetu yihi dadka intaa leeg cidima celin karto adigu markaasu si caadiya u xoreeyo oo si u ku xoroobay markaa ninkaasna arrintii hadalkaa u yihi bu ku xoroobay balaro wuxuu yihi haddaba can qataadata can anas ibni malikin qaala qaala anahu qaala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi albusaaqo candhuufta fi lmasjidi masjidka dhexdiisa lagu tufayaa khadii'atun dembi weeye oo candhuufta masjidka dhexdiisa lagu tufayaa khadii'o ama dembi weeye wa kafaaratuha kafaaradeeduna waxaa ruuxa dembiga lagaga dhaafaya kafaaro uga noqonaya defnuhaa aasitaankeeda la aaso oo dee meeshii laga suuriyo la aaso taas bay kafaaradii dembigaasna ay tahay xadaثna yaحya بن xabيb بن الxاriثي qala xadaثna khالد yaعnي بن الxاriث qala xadaثna شhuعbaة qala أnahu qaala sأltu waxaan weydiiyey qataadata qataade ayaan weydiiyey can الtafri tufida fi lmasjidi masjidka dhexdiis ruuxa ama salaad ha ku jiro ama yaanu ku jirin waa masjid dhexdiiba candhuf in lagu tufo taas baan weydiiyey waxa weeyaan qataade shucbaa odhanaya bal xukunkeeda iyo ka waran faqaala wuxuu yihi shucb qataada odhanaya samictu anas bna malikin baan maqlay yaqulu xaal uu ku qowlayo samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaqulu xaal uu ku qowlayo ataflu waa tufidan ama candhuuf laguma tufo fi lmasjidi masjidka dhexdiis khadii'at waa gef waa macsiya iyo dembi wa kafaaratuha kafaaradeeduna dafnuhaa in laba aaso weeye bal xadiid kalena waa inoo dambeeya in sha allahu tacaala oo xadiid abu dar الغifaari uu warinayo bal kaas baa inoo dambeeya horta xadiidka xadiidkan iyada balta inoogu sugan ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh xadiidkan inoogu sheegay waxa weeyaan candhufta waa taas daahir aha aan nidhaahno lakin waa shayga mustaqdarka ah ruuxi ay kuba dhacday ama ay gaadhay uu dhibsanayo bal mثalا masjidkiina waxyaalahaas in laga nadiifiy ama waa wixii laga nadiifinayay taasi kala mid tahay marka masjidka oo canuuf lagu tufaa horta waa si guudba oo khadiica weeye marka ama ruuxa u baahdo ama yaanu u baahanin de debaduu ula bixi karaa hadduu u baahdo oo kale maradii isticmaali karaa marka waxa weeyaan iyadaa tani xaggii bidix utufiyo taas iyo ma imanayso kole day masaajid dhexdii tahay lafdiga xadiidkaa keenaya waa candhuufta waa lafdi caama ah, candhuufta masjidka lagu tufa waa khadii'o marka si kasta uguba tufo khadii'adaasay noqonaysaaba bal marka haddii uy taasi dhacdo ruuxu khadii'o iyo dembi buu laba yimi xadiid kasta sugan marka laakiin waxa weeyaan dembiga kaba dhacay isaga dembiga kaba dhacay waxaa kafaaro u noqonaysa de wixii oo ama hadduu ciid masjidku yahay sidee masaajidii beryaha hore ay ahayd intuu meeshii u qodo uu fogeeyo si aanay dadkii hadduu ina ciidan ku yar rogo ruux ku joogsaday ku fadhiistay ayaaba meeshii ay kuba muuqan kartaa maradiisii ama wixiisina sooba raaci kartaaye laakiin inuu aaso kafaaray uga noqon haddii dee aanama taas ama bixiddii uu masaajidka kaba bixiyo wixii dee dib ugaba saaro bal taas ba iyada xadiisku yahay kolleyna imaam nawowi raximah llahu tacaala isagu horta laba xadiis oo labaduba cumuum ay leeyihiin baa meesha jira mid waa kan aan hayno albusaaqu fi lmasjidi khadii'a candhuufta masjidka lagu tufaya waa si kastoo loogu tufaba khadii'a weeye horta waa dembi iyada taasi asal ahaan laakiin dembigii baa wixii uu ruuxa kagaba tirtirmayey kafaaro u noqonaya sida macaasiyooyin macaasiyooyinka qaarkoodba markay ruuxa kaba dhacaan kafaaro ay uba yeeshaan ayaa ah isagoo aasa ama kaba saara masjidkii kaba saara ama markaa xadiidkii ahaa aynu soo maray walaakin yabzuqu can yasaari aw taxta qadami ama se aynu soo maray walakin can shimaali taxta qadami kolley isagu walow isaguba ama masjidka iyo kayrkiiba uu yar laftigiisa cumuum uu ahaa kaa wuxuu kaba dhigaya inuu khaas yahay kani uu khaas yeelayo kani cumuumkiisna uu mudlaq yahay marka asal ahaanba masjidka canuuf laguma tufi karo dabad ha ku tufo ama si kale dee wax kale ha isticmaalo ha adeegsado uu kuma tufo laakiin iyada xaggan marka leega aasitaankana dee waktiyadoodii masaajidu ciiddaasay u badnaayeen haddii meeshii la qodo la yar durkiyo waaba iska qarsoomaysay xadiidku markaa waana kan oo aasitaankeedu ayaaba kafaaro noqonaya taas bay tahay laakiin nasidku haddii uu sida kuweena yahay gogoli ay taalo iyada wixii amaa lasii masmasaxo oo kale dee aasitaanama suurtogelayso haddii wax la marmariyana taqdiirkii iyo wixii un lasii kordhinaya marka arrinku waxa weeye in laga nadiifiyo mooyaane isagu wej kale ma yeelanayo halkan sharaxan aan hayo wuxuu kaba cabirayna ujeed jumhuur culamaa isagoo kaba soo naqlinayo aasida fi turaabi lmasjid lagu aasayo ta looga jeedo waa masaajku hadduu ciid yahay ama qururux yahay ama waxa haddii kale waa in la saaro lakiin hadalkiisa uu ku leeyahay riyaad saalixiinkaa kaba sii dheeraayo wuxuu halkaa kuba yidhaahaa aasitaanka waxaa loo jeedaa idaa kana اmasjidu turaabiya aw ramliya masjidku hadduu ciid yahay waa cibaaradiisi ama idaa kana mubaladan hadduu balaad leeyahay dhagxaan iyo waxyaalo ama balaad ama marmarkan iyo waxyaalo hadduu gogo leeyahayna kaba sii daranba ayaa wuxuu leeyahay fadalaka calayhi bishayءi falaysa dalika bidafnin bal ziyaadaة fi taqdiir oo markaa hadduu deeto wax marmariyo kol haduu masjidku taa yahay arrinkaasi aasid maaha ee waa taqdiirkii iyo wasakayntii masaajidku sii kordhiyey uno ujeeddadu in laga nadiifiyo ama laga masaxo mooyaane iyada aasidi waxay ka suurto gelaysaa un bal taasoo almuhim waxa weeye masaajidii in laga ilaaliyo waxaa hadday dhacdana dee bal si looga nadiifin laa kuweenani aasitaan ma jire waa waqtiyadii ah hore laakiin haddii dee meel mawlaca ama masjid aan la sibidhaynba uu yahay waa wax ka suurtagala iyadana hadday dhacdo marka hore horta waa khadiyo lakiin hadday dhacdo ayaa taasi kafaaradeeda ay tahay ayaa macnuu noqonaya xadaثna cabdاللahi بن محamed بن asmاء الضبaعي وشhaybان بن فaruq qala xadaثna mahdiي بن maymuni qala xadaثna waصل mولى abي cuyaynaةa عan yaحyى بن cqayri عan yaحyى بن yعmr عan abi الأswad الdiriي عan abi dri عan النabiyi slى الlaهu عalيه وasلم qal anhu qal bal kole wktigan ma hayse sanadeeda ku joogsade lakiin habeen dhaweydu maan isku soo baraarujinaynay ismigan eeg cuqayl yaxya bni cuqayl baa inoo yaala habeenkaa dhaweyd baan idhahay kitaabkan aan haynee muslim saxiixiisa wax cuqayl la yidhaaho oo waxa kale caqiilku waa badan yahay laakiin cuqayl ninkan oo imaka inoo yimi yaxya ibnu cuqayl kan iyo iyo cuqayl ibnu khaalid oo isaga kitaabka ku badan oo asxaabtii waaweyneydee zuhri ah iyo reer iyagu weli inoo dambeeyo reer bani cuqayl la yidhaaho intaas baa wax cuqayl la yidhaah jirta waxa kaloo dhami waa caqiil صaxiixa bukhaarina yaxya ibnu cuqaylkani kuma sugna qabiiladuna kuma sugna reer bani cuqayl marka صaxiixa bukhaarina si guud wax cuqayl la yidhaaho waa cuqayl ibnu khalid اlayli ninka asxaabtii zuriya keliya ayaa kuwa sugan bukhaariya muslim baa labadan la dheer waxa kale labada صaxiix noogu sugani waa caqiilun caqiil caqiil ee ismu saqari intaas baan leenahay muslimna waa saddexda bukhaarina waaba mid keliya ama yaxya bn yacmar iyo abilaswad idin iyo bilowyadii xadiidkii male ugu horreeyay baynu kuba soo marnayo kuwii ku xigay une can abi darin can nabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala anahu qaal curidat waa la bandhigay calaya korkayga acmaalu ummati ummadayda acmaasheedii oo camaladan dadku ay la yimaadaan baa lay tusay waa loo kashfiyey oo waa la tusay xasanuhaa kuwooda fiican iyo wasayi-ahaa koodii xumaaba waa camalkii fiicnaayay ummaddu laba imanayeen anwaacdiisii isagoo dee aada u badan isagoo kale dee tafaawud bayn kala waaweyn oo kale oo kala yaryar ayaa kii fiicnaaya kii xumaaba waa la tusay fawajadtu waxaan helay fii maxaasini acmaaliha acmaasheeda kuwoodii fiicfiicna waxaan dhexdeeda kaba helay oo ku jiray alada waa shay dee la dhibsado waa alada yumaadu laga fogeynayo can ariiq oo wadadaa dadku ay marayaan qodaxdii quraaradii laftii wixii adu dhagaxii dadka dhibayay oo laga durkiyo waxaan ku arkay acmaasha fiicfiican ay ummaddu leedahay ay samayso ayaa lay tusay oo uu ku dhex jiray oo kaba mid ah waaba dee aynu soo marrayba inuu iimaanka maraatibtiisa ka ugu hooseeyo yahay wawajadtu waan helay maxalushaahidku tane fii masaawi acmaaliha acmaasha xunxun ee ummaddu kaba dhaca waxaan dhexdooda ku arkay oon kaba helayna annukaacata xaako takuunu fi lmasjidi masjid lagu tufayo mar dee adabtiisii iyo masaajidka qadarkiisii garanaynba uu kuma tufay oo laa tudfanu aan la aasayn oo macnaa waxa weya isagii hadduu halkaa kaba dhaqaaqay oo intuu ku tufay uu iskagaba tegey dadkii kale maaha anugu kumaan tufin ee dadkii kale arkaya waa kaa rasuulki ilaahayba kaba xoqaye iyagii baa laga doonayaa in waxa weeyaan ay suuliyaan oo ama ay aasaan ama ay suuliyaanba taas baa lagaba doonayaayo macnuhu waa maxay qubxigan iyo kaba iman iyo foolxumadan ama inaanay toosnayn candhuuf lagu tufay ama xaaka lagu tufay masjidku ruuxii ku tufay un khaaskuma aha kii isagu arkay ee suulin waayey nadiifin waayey kaasna qayb buu kaba yahay oo uu leeya waa kan rasuulka ilaahay gacantiisuu kula baasharay uu kuba suuliyey halkana tu ka cabeereeg laa tudfanu ma aha mu odhan aanu aasayn ruuxi aan la aasahayn weeye oo ciddii kale bal masalan xataa aragtay haddii dee kaa ku tufay waaba kaas la arkaa inaanu dee ruux ama reermi iyo imakas adigu aan masjidka adaabtiisiiba garanayn ee dee ciddii kale aragtay oo sidaa lagu daayo ayaa masaawidii iyo acmaashoodii xunxumayd kaba mida taasaa lagu tusay buuri xadaثna cubayd للhi بن mعاad بن العنbariي qال xadaثna abي qال xadaثna khms عن يزيد بن عبد الله بن الشhakيr عن أbيه abي عبد الله بن الشhakيr qaala wuxuu yihi صalaytu waan tukaday maعa rasuuli الlahi صلى الlaه عليه وasلم rasuulka ilaahay baan la tukaday fara'aytu waan arkay tmkca isagoo xaakooday oo xaaka iska tufay fadalakaha waan tukado de waxaaba dee masjidkoodina waaba kaa siciid iyo waxyaalo ah hadduu masjid ay joogeen weeye fadalakaha rasuulka ilaahay wuxuu marmariyey ku masaxayba binaclihi kabtiisii oo adigu wuu tirtiray aahaarteedii buu suuliyey waana kabtii dhinacii lugtiisii bidix bal xadiidka dambena waa riwaayaatkiisi aan gaadhayna وxadaثna yaحyى بن yaحyى qال أخbarana يزيد بن زurيع عن الجurayري عن أbي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشhakير عن أbيه أنه صلى mعa النبي صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay buu laba tukaday qaala wuxuu ihi faتنkca rasuulka ilaahay baa wuxuu tufay نkaaca maxaako fadalakaha binaclihi اليusrى kabtiisii bidix ayuu rasuulka ilaahay saas ee waana kaa aynu soo marray lugtiisa bidix hoosteeda ha kuba tufo markaa tii intuu yeelay ayuu haddana si aahaarta ay u tirtiranto ayuu lugtiisii saa u marmariyey ama kabtiisii waaba dee markaa salaada markaa uu kuba jiray bal xadiid waa axaadiisii hore uun waxaana iska jirta walow halkan imaam nawi aad hadalkoodii uu hadal baadila kaba dhigayo isagoo wuxuu leeyahay oon masjidka tufidda laguma tufa candhuuf xataa ruuxa niyeysnaado waxa weeyaan aada aastid oo taha ku talagalaba marka horeba taasi waa dembiba ee kafaaro un bay tani noqonaysaa qaadiciyaad arrintu ay qabaan bay waxay leeyihin busaaqo ama wuxuu khadiia noqonaya khaasatan dee masjidkii taxamulayay weeye ruuxaan ku talagelin inuu defniga iyo aasitaankaa laba yimaado aan kuma talagelin ee ruuxii isagu aasayey markaa hore waaba shay u banaan oo haddii bal xadiidkani dee masjid dhexdii uu ahaan lahaa waxaabu ama arrinkani ay noo sugnaanayso ama inoo sugnaato waa daahiruna inuu masjid dhexdii rasuulka ilaahay kuba sugnaa sabal matalan de qaadiciya haddii ay idhaaheen baabu yar xoogeyn lahaa kalina waana masale un bal laba cumuum oo meesha jiroon markii hore ishaaray baa khilaafkooda waxa asaas u ah ayuun baa keebaa horeeya midi waa albusaaqu fi lmasjidi khadi'a midna waa xadiidkaa horeynu soo maray ee ahaa walaakin yabsuqu can yasaari aw taxta qadamihi o dee markuu kol hadduu salaad tukanayo ama masjid ha joogo ama khaarij almasjid haba ahaadee inuu ficilkaa la imanaya daahirku iyo waa cumuum lakin muxuu leeyahay albusaaqu fi lmasjid baa caam ah oo asal ahaanba isaga waa cumuumkiisa lama khaas yeelayo kanna wuxuu khaas ku noqonayaa waa meeshii aan masjid ahayn buu khaas ku noqonaya qolooyinkaa kale kolley kalaamkaa ka duwan qaba ee leh ruuxa hadduu ku talagalay inuu aasa meeshii taxamulaysay dembi kuma dhacayo kol hadduu aasayo waa kii aan aasahayn baa dembiga kuma dhacaya waayo kan cumuumkiisii ka dhigaya masjid iyo keyrkiiba uu caam yeelayay kol haddii salaad la tukanayo inuu cumuumkaa yahay oo markaa kaa kale kuba khaas yeelay kolleyna waxyaalo dee axmed iyo eyr sanadkiiba ay wariyeenoo ama xadiidkan kale daahirkiisa khaasatan riwaayada abi daud kan imakaan hayna iyo oo bal laga yaaba ama tafsiir gelinaya ama qowlkooda yar dee inaan qowlkooda sida nawowi imaka u kaba dhigay qowl baatila inuu yahay oo dee baatila inuu yahay aan dee heerkaa ahayn ayaaba jire bal muhimku waxa weeye innaga masaajideenu umuuraha ma taxamulayaan waanan kaba maarano ama maradiisa ama kalinigiisa ama wax kalun baaba isticmaalaya haddii kalena dibadda ha ugala baxo wey baabu jawaazi salaati fi naclayni wuxuu u baaba baabaysan yahay salaadii lagu banaanideedii labada kabood in lagu tukado oo ruuxu inuu laba kabood labadiisa kabood ee uu gashan yahay uu ku tukado salaadii inay banaan tahay salaadiina ay ugu ansaxayso bal dee waxa weya waxba sioo kusugan aanu jirin bal taa baabkeedii weeye xadaثna yaحya بن yaحyى qال أخbarana بشhr بن المفضل عن أbي مسلمة سعيid بن يزيد qاaل qلت لأنس بن مالك ba waxaan ku idhi أkاna رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi miyuu ahaa يuصلي mid tukada في naclayni labada kabood ma ku tukan jiray isagoo kabihiisa gashan ma tukan jiray qaala wuxuu ihi aنس نacم ha xadaثna abالربيع الزهراني qال xadaثna عباd بن العوام qال xadaثna سعيid بن يزيد abu maslamata bal ninkan kunyadiisu waa abu maslama horena waan usoo aragnay waxaana jirta kutub kala duwan ama kutub اmusala noqoto markay baabka ama aborta baabka cilada ay joogaan ay kaba hadlayaan xadiidkii basmalada oo kale iyo ama kutubtan xadiidkiiyo shuraaxda ayaa in badan waxaa dhacda abu salamata halkan inay dhigaan eh, lakin sawaabku waa kan ninkan abu maslamata la idhaaha abu salama maaha kutub kala duwanna horta dee inta ishaydu kuba dhacday oo abu salama eh, lakin waxyaalahaasi waa taxriifun eh ninkan kunyadiisa abu maslamata la idhaaha qaala wuxuu ihi sa'altu waxaan weydiiyey anasan anas baan weydiiyey oo muxuu weydiiyey akaana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm yusalli fi naclayn bimili waa xadiidkii imakaan kaba soo baxnay bal adigu weyn de waxaa xadiidka inoogu sugan rasuulka ilaahay inuu kabihiisa ku tukan jiray in kabahoo lagu tukadaana wax ba'si oo ku sugani aanay jirin ay banaan tahay xadiidka way nooguba sugan tahay cibaaradan kanana kolley dee walow ay iskaba badan tahay markaysan oo kale iyo ficil mudaaric israacaan lakin haddana dee istimraar guud ahaan iyo had hadiyo goor iyadoo mudlaqa ma faaiidayso ee rasuulka ilaahay isagoo kaba gashana waa tukaday isagoo kabalana waa tukaday de hadday tahay masjidka dhexdiisii iyo hadday meel kale tahayba intaba uu ku tukado ruuxu kabihiisu haddii ay nadiif yihiin oo wax nijaasa aanay lahayn waa ku tukan karaa waxu diidayaana maba jirto allahuma welibana haddii dee laakiin nijaas uu kusoo joogsaday waxaa xadiid abi daa-uud iyo qolooyin kale ay wariyeen kuba sugnaa marka u masjidka yimaado ha rogo ha eo hadduu wax ada ama dhiba ama wasakh iyo nijaas uu kusoo joogsaday uu ku arko dhulka ha marmariyo markaasna ha iskaga tukado taasna macnaheedu uu yaho xadiisku uu faa'iidaynayo kaba gaar ahaan dee maradii iyo meel kale iyo waxaa saas laguma dahiro e laakiin kabii had iyo goor waa waxaa dhulkii lala mariyay meel kasta laguma joogsanayo ilaalinta la ilaaliya waxyaalahaasna way adag tahay waxaa laga ilaaliyaa e had iyo goorna biyo laguma maydhi karayo waa rukso laynoo rukseeyey iyo takfiif iyo fudaydin oo wixii iyada gaadhay ee kabaa gaadhay marid ciiddaa la marmariyo ayaa dahaaro u noqonaysa bal taasi weeye waa xadiidkaas saa kuba yimi dee madhabka shaafici kolley qowlka ay ku fatwoodaan ee adharka ah waa inaan biyo mooyaane wax kale nijaasta dahir ahayn laakiin qowl labaad oo shaaficina taa waa jiraaye bal xadiidku waa ku yimi waana takfiif waa rukso waayo ruksadani had iyo goorkabi dee biyona laguma maydhi karo lamana dhowri karo markaa ruuxu intuu dee dhulka marmariyo taasi way u noqonaysaa wixii halkaa gaadhay salaadina way kuba ansaxaysaa Eh, lakiin de haddana tani kama dhigna ruuxu isagoo yihi intuu salaadii rasuulka ilaahay baa ku tukanayey kabihiisa inuu masaajida soo galo gobashaan ku dul marmaro taasi iyada eeg masjidku masjidkaa ciidda ayuu ahaa waa tan aan arkayna in nuqaamadii lagaba saarayo bal rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh alqada waa waxyaala aan waxyaala aan aad inoo muuqan ayuu saaritaanka lagama saaray masjidkii dee ajri iyo hawaab inuu leeyahay taas buu kaba dhigay masaajidii in la nadiifiyo weye markaa kabihii dhulka aad la maraysood gobasha la dul timaado tira waan ku tukanaya gobashii bay wasakayn ama de aywaan u jirta uskagaynaysaa masjidkii ay ahayd in la dahiro baa waxyaalaho bal markaa waxa weeyaan salaadii laysuma diidayo ee markuu masjidka goblayuu saasoo kale yahay tay in la nadiifiyo la dhowro hadiyo gor laba maydhayo wixii taa wax ka duwan kulaba imanayay iyadoo ruuxa salaadiisi si loogu diidahayn ayaa dee jaanibkani ay tahay ilaalinteedii masaajida ilaalinteedii laakiin sidii kale ruuxa dee salaada walow dee ah, haddana arrin kalena ay jirto dadkii hadduu dad aan weligoodba maqlin kabaa lagu tukadaa uu dhex joogo de halkii bal tawciya horta taa loo baahanya dadka wuxuu sheeg ee inuu idhaaho bal sunaa nooleynaya ma rasuulka ilah baan ku dayanayaan oo hadhow halkaa dhibaata ay ka dhacdo la yidhaha diin kalea lala yimiyo ama waxyaale ay kaba bilaabanto taasna waa wax laga rooyay beri waa nin halkan masaajka abuja oo ii warramay waktiga meel magaalada rog adigu waktiyadii qaxontiyada la joogay sideetanadii malaa maalin ciideedna way ahayd imanka ingiriis bu degan filayaan nin fiicanna ahaa ayaa de nin dhalinyarana u ahaayo kale waa de habkii tarbiyada umuurahan san si wax khaalif tucraf oo kale yar dhibteeda ay leeday iyo noocaa dadka in laguma rabeeyo ayaa de iyadoo dadka ay tukanayaan waa meel joog hawd guti oo qaxoonti laguma yahay oo meel daroor la idhaa ayuu wuxuu yihi waxaan ku galay kabi baan salaad ku galay markii salaadii laga baxay imaam kelika igu sugayo irdabada igu sugayo fadhunba igu bilaabay aamadaasa waxaan ku hi adaa qaladkaa lahaa dadkaakaasi dhexdooda markaad kabaha la tagtay waxaan igu jawaabay amba imaka haddaad masaajidka kula soo gasho waa kaa allaa masaajidka kala daqoba ka masaajidka kala daqo waxa weeye taa adaa wixii hadala yimi waxna lala yimi wixii halkaa kama bilaabmay oo dhan wixii arrinkan mubaaxuna waa shay jaa ma haddayna leedahay shani waa jaa-is waa shay banaan salaadna way kuba ansaxaysaa haddii wax ka darani dhacayso bal rasuulka ilaahay kacbadii inuu albaabkeedii iyo si uu nebi ibraahim asaaskiisii ku dhisay wuxuu daayey waa dadka dhowritaankeedii iyadoo weliba nebi moxamed yahay oo dad oo dhami wuxuu kuma dhaqaaqay dee waxyigaa laguma dhaqaaqayo cid hadal ka keenaysa aani jirin haddana waa muraacaad bal markaa waxaan leenahay de haddaa dad saasa la dhex joogo arrin kale ay ka imanayso arrinku waa shay jaa-iza uun weeye waa shay banaan e, e wixii hadday dadkii oo waxyaale ay yimaadaan hadal la yimaado la isxaanto ama dhib kale isfahamsiinta ka horeysa ee wax matala hadhow umuuro kala keenaya in laguma dhaqaaqo lakiin <clears throat> e, mal waxaan leenahay xataa taasi nijaastii lagu soo joogsaday inagoo xadiidkaa eegeyna masixitaan dhulka la marmariyey iyada gaar ahaan kabaha waa rukso rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh noo rukseeyey waana fudaydin dadkii loo fudaydiyey oo taasi inay udahirayso had iyo goor dee biyo iyo waxyaalahaas inaan laguba maydhi karin kaba ayaa meeshii imanaysa <clears throat> baabu karaahati salaati fi thawbin lahu aclaamun wuxuu u baabaysan yahay salaada karaahadeedii fii thawbin maro lahu isaga aclaamun liid liid leh adugu waa midabo kala duwan lahoo ruuxa ishiisii soo jee duwaya oo jeedinaya khushuucdii ka qas ka xumaynaya bal taas in laguma tukado karaahadeedii ayuu baabkiisi yahay xadaثanii cmr الnaqid وزhayr بن xrb xa qala وxadaثanii abubakr بn abi shaybata wlafd lزhayri qaluu macnaa waxa weeyaan labadii nin hore iyo abubakr بn abi shayba lakin زhayr baa le lafdigan waxay wada yidhaaheen xadaثna سfyaan بn cuyaynata عan الزhriي عan curwata عan caaishaةa أن النabiya slى الlahu عalيه waslم salaa waa tukaday fii khamiisatin khamiiso laha aclaam khamiisadu waa nooc dharkoodii ay qaadan jireen kaba mida oo wuxuu halkan iigu sugan kisaa-un murabacun min suufin waa maro malaa murabac ahayd oo suuf kaba samaysayd barhkoodna waa kiso lahu aclaam leh oo liid liid buu leeyahy midabo kala yar duwan oo waa isagoo ama laba liidiya ama waxyaalo lahaa dee midabkii inta kale kaba duwan leh taas baa rasuulki ilaahay salaad ku tukaday wa qaala wuxuu yihi markii uu salaadii ka baxay shagaladnii way ijeedisay waa rasuulka ilaahay salawaat wasalaamu aleyh ayaalatan aclaamu haadihi waa maradan ama khamiisadan calamadeedan calam waa jamcu calam baan leeno waa liidadka liidsaas oo de midab kala lahoota ayaa adigu ijeedisay salaadaydii baabay igaba shuqlisay sida lafdi bukhaari ahaa waxaan u dhawaadayba inay iga fidmayso salaadaydii oo u eegayn rasuulka hadda wax kala mahayn maaha inuu daawanayay ishiisunbaa kuma dhacdo xaggeedu dayay fadhabuu biha waxa ula kacdaan ilaa abi jahmin abi jahmi u geeya <coughs> waatunii ila yimaada biambijaniyihi biambijaniyi bal waa siyaalihii lagu dabdiyey mid kaba mide maradiisii qarada weyneyd ee magacan laguma magacaabaya iiga soo qaadoo tanuceriya ayuu rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidku dariiq labaad ama laba kale u leeyaho horta waan wada gaadhaynaa xadaثna xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهb qال أخbaranii yuنس عن بن شhهاب qال أنه qاaل أخbaranii curwaة بن الزbayr عan caaشhaةa curwaة بن الزbayr baa ii waramay oo caaishu igaba waramo qaalat waxay tidhi qaama rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه waسلم rasuulka ilaahi baa istaagay yuصلii xaaluu tukanayo fي khamiisaةi khamiiso waa maro dati aclaamin calamo ama liid liid leh fanadar wuxuu eegay ilaa calamihaa calamkeedii ayuu xaggiisii dayay isagoo salaadii ku jira falamaa qadaa salaatahu salaadiisii markuu dhamaystay ayuu qaala yihi idhabuu bihadihi tan waxa ula kacdaan ula ugeysaan bhadihi اkhamiisati khamiisadan ilى abi jahmi bni xudayfata ninka abu jahmi bni xudayfa la yidhaaho waatunii ii keenoo iga soo qaada biambijaaniyihi ama ambajaaniyihi bal waxa weeyaan ambijaaniyadiisi waa maradiisa waa maro aan mido badan aan lahayn oo qaro weyneydno markaa taas taa iga soo qaada fa inahaa khamiisadani alhatni way ishuqlistay aanifan dhowaan fii salaatii salaadeyda dhexdeedii baaba ijeedisay oo xaggeedaan dayay xadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna wakiic can hishaami can abihi can caaishaةa أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له waxaa usugnayd khamiisaة khamiiso lahaa calم calم leh fakana yتashaaغل بها waatan aan lahayn kaanadu اstimrاar ma faa'iideyneyso maaha inuu rasuulka ilaahay caadadiisu ay taa ahayd waa mar wax ka dhacay sida xadiidka horeba inoogu sugan fanadara ilaa calamiha markaa fakaana yatashaaqalu walow cibaarada in sidaasuu yeeli jiro sidaasay caadadiisu ahayd waftigan la odhan karo laakiin marka horeba kaanadaan leenahay manaa dawaam ma keento e fakana yatashaaqalu biha fi salaati macnaa awqaadda qaarkeed ba ama waxa ka dhacayba awqaadda qaarkeed inuu xaggeedii dayay uun tashaaqul kale mayh intaas ahayd faacdaha wuxuu siiyey abaa jahmin wa akhada wuxuu qaatay kisaa'an maro lahu isaga u sugnayd oo uu lahaa abujahmin oo ambajaniya nooca ambajaniya la yidhaho nooc qaro weyna gariid ahaa oo dee aclaamtan iyo waxaan midabada ay tani leedahayna aan lahayn <clears throat> marka xadiistiisa way noo dhamaatay horta ninkan saxaabiga ah ee abujahmin waxaynu salaad intan kusoo jirnay iyo tayamum aynu soo maray nin saxaabi oo kale oo dee xagga salaad waa dhaweyn waa markii sutrada iyo maritaanka ruux musalliya hortiisa la maro abujuhayb baan soo maray maantana abujahnin baan haynaa markaan tayamum soo joognaanan arrintaas soo sheegnaye abujuhayb nin ansaaru ahaa oo aynu magaciisana soo maray ama abujahmigani waa nin quraysha oo magaciisa bal markaa barhkood ay dee la yidhi caamir baa la yidhaahaa waa la yidhi kollay magacyo kalena waa loo sheegaye waa nin adigu quraysh oo reer beni cadi oo qoladii cumar ibn alkhadaab iyo jiribkoodii ah abujahmi kaasna waa abujuhaym taasi iyadu waa mid arrinkan ah rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh isaga inuu u diray uu yihi maradiisaa iga soo qaadana waxaa ku sugan muwada'a maalig kuba sugan iyaduu xadiid caaisho yahay sababtu inay tahay isagaa markii hore rasuulka uu soo hadiyeeyey oo khamiisadan isagaa hadiye ahaan rasuulka ilaahay ugu soo diray haddaba rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh markaa intuu mar gashaday waa mar unbay hayde salaadiisii wali waabay ijeedisay ayaa dee isaga usoo hadiyeeyey eh ayuu isagii dib ugu celiyey arrinta dib u celintiina si aanay taasi qalbi jab iyo waxyaale ugu geyn inaanu dee inuu hadiyadiisa nacaya aanu ugu qaadan ayuu yihi maradiisaa kale waa mare aan la tayo ahayn oo dee qaran weynayd oo aan midabadan iyo aclaamtana lahayn taas buu yihi taa iiga soo qaado tan u celiya waayo isagaa hadiyadii lahaa waa kana rasuulka ilahi inuu hadiyadiisi aqbalay laakiin sababtan uu usoo celinaya buu usheego maradiisaa kale iigaba keena bal arrinku horta taas buu ahaaba weeyaan xaggan ambijanina waa adigu kisawna qaliid la calama lahu bal taas baan ku daysanayna waa maro qaro lahayd ama qaro weyneyd oo aan aclaam iyo liidliid iyo waxba aan lahayn bay ahayd ba xagga bal matalan xadiidkana ta inoogu sugani waxaaba ay tahay oo markaa jeedsigan ama fitna hadduu rasuulka ilaahay kaba cabiray qalbigii un wuxuu kagaba shuqloomay xuduurkii dhammaa ee salaada dhexdeeda ruuxa qalbigiisu inuu xaadir noqdo adkaartan iyo qur'aankan uu aqriyayo iyo afcaashan uu laba imanayo uuba jeedo bal taas bay kaba ayuu kaba ama dee mala hoos ugaba dhacday ama kaba shuqloomay oo de waa irtifaadkaa kaba dhacay marka xadiidka ta inoogu sugani wuxuu noqonaya un boorin dadkii lagu boorinayo salaada tukanayey inay salaadooda dhexdooda ay ku dadaalaan qalbigooda inuu qalbigaa jooga ee xaadirka ee khushuucsan uu noqdo ay bal matalan ku dadaalaan waxaan ay odhanayaan iyo waxaan ay samaynayaan inay la socdaan oo ay u fiirsadaan arrinta kale iyadna muhimka xadiidkeena ugaba sugan ee culimmadu kaba qaateenna waa ruuxu dee markaa uu salaad gelayo taas oo kale wax alla wixii keenayay qalbigiisa inuu jeediyo ee shuqul uu shuqliyo inuu iskaba soo suuriyo taas baana culimmadu walow dee waxyaalo kaloo faa'iideynayaana ay jiraan ay kaba qaateen inay dee karaha tahay wax toosanna inaanay ahayn mixraabkii oo kale iyo masjidka intii hore iyo masaajidii in la dhisiyo la adkeeyo la fiicneeyo taas oo kale waaba de waa wax madbuuba e laakiin qurqurxin la qurqurxiyo la naqshadeeyo oo waxyaalo qurux iyo kala duwan lahoo dadka jeedin karta rasuulka ilaahay caalamkaasaa ayuu hi waan kuma jeestay taas in lagu sameeyo karahata balde culimadu waxaaba yidhaahaan hadduu masjidku waqfi lahaay oo kale waxyaalaha taswiiqiisa iyo qurxintiisa xolihii waqfigiisa lama gelinayo waayo wax dee dhiskiisii la doonayay aan ahayn dhiskiisu adkayne markaa dhaldhalaalin iyo waxyaalaha in lagu sameeyiyo naqshado iyo dee marmaro kala noocnooca iyo waa waxa dhici karta tan laisuga diidayo salaadii ruuxaba jeedin karta markaa ma aha wixii waqfigiisa laguma bixinayay ma ahaba bal markaasoo rasuulka ilaahi baa salawaat ullahi wasalaamu aleyh cilladii wuxuu kaba dhigay uu khamiisadan isaga fogeeyey uu ninkii uguma celiyey wuxuu kaba dhigayba waa macnahana inay salaadii kaba jeedisay marka wax allo wixii dadka shuqlinayey ee jeedinaya ee nuquush kale iyo waxyaale iyo waxyaalo lagu qorqoro iyo umuuraha caynkaasa ahaa ee masaajidii in lagaba fogayo taasba weya arrin kaleo muhim ah o culimmadu xadiidka kaba qaateenna waxa weeyaan bal khushuucdu waaba lubiga salaada waana waxaa la iskaba doonayo lakiin haddana hadday dhacdo ruuxa salaadiisa dhexdeeda waaba san inta badan aan nahaybe in qalbigiisii waxyaalo jeedinaya ay jiraan waxyaale uu kuba fikiro oo kale waxaan salaadii kuba tacalluqsanayn dee salaadiisi ajrigi waa isdhimaya oo khushuucdii hadday maqnaato laakiin haddana salaadii way ansaxaysaa oo markaa rasuulka ilaahi kuma celin bal dee waxa aynu soo maray markii aadaanki aynu kuba soo maray marka iqaamada la dhameeyo shaydaanku inuu imanayo ruuxii iyo qalbigiisii uu kala dhex gelayo u odhanayo waxaa xusuuso waxaa xusuuso ilaa uu noqdo mid aan garanaynba wuxuu tukaday salaadiina ku noqo lama odhano waa kaasoo taasaa imanaysa bu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh ruuxii saabigiyana waata inooda dambaysa ruuxii dee waxyaalaha uu yeelayo marka bal ajriga waa isdhimaya iyo umuurahaas oo kale ee waxa ay tahay de lakiin haddana salaadii waabay ansaxaysaayo taasin waa kali bacd الzuhaad iyo bacd اculama iyo waa laga ya laga soo naqliye lakin de ijmaaca wax dhaawacaya kamay dhigin oo de sida ghazali iyo rag amtaashi ahaa oo kaba dhigay khushuuclaanta salaada inay kuba bureyso ta <clears throat> ay kuba bureyso bal waa umuuraha xadiidkan imaka aan ishaarayno ee culimaduna xadiidkan kaba qaateen allah subحana وataعala alى alam subحaanaka allahuma bحamdika